بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع حديث كافرات سد حديثا سوى قاضني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيره أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم nin reer baadiye ah ayaa nebiga u yimid sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam fa qaala acraabigii wuxuu yidhi dullanii itus calaa camalin camal idaa camiltuhu haddii aan camalkaas qabto oo aan sameeyo dakhaltu ljanna aan jannada gelaa camal waxaad itusidaa haddii aan camalkaas qabto aan jannada ku gelaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wala alihi wasalam tacbudu allah allaha tacaabude walaa tushriku bihi shay-a ilaahayna waxba la wadaajin maysid cibaadadiisa laa tushriku bihi billaah ilaahay la wadaajin maysid shay-an waxba cid kale cibaadadiisa ha ugu darin cid kale waxa la siin asaga iyo axad makhluuqaadkiisa ka mid a shirkaha ka dhigin wa tuqiimu salaata almaktuuba salaada waajibka ahna waa toosine wa tu'addi addi zakaata almafruuda zakada la fard yeelay oo la waajibiyeyna waa gudane dadkii xaqa u lahaa ayaa siine wa tasuumu ramadaan bisha ramadaanna waa soome qaala ninkii acraabiga wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye laa asiidu shay-an waxba ku kordhin maayo calaa haada midkan a ii sheegtay madkuurkan waxaa ii sheegtay hal xabba ku dari maayo walaa anqusu minhu waxna ka dhimi maayo falamaa wallaa ninkii acraabiga ahaa markuu sii jeestay oo u dhaqaaqay qaala annabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi man sarahu qofkii uu farax gelinaa ah an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin min ahli ljanna nin ahlu janno ah falyandur ilaa haada ninkan fiiriyo qofkii ku farxi lahaa inuu arko nin ahlu janno ah ninkan fiiriyo muttafaqun calayh wuxuu yidhi qad waradat axaadiidu kahiira axaadiis badan baa ku soo aroortay fii haada alasli alkabiir asalkan weyn aladii asalkaasoo dalla calayhi alxadiidu xadiidku uu tusiyey asalkan xadiidka uu tusiyey axaadiis kaloo badanaa ku soo aroortay wa kulluhaa axaadiistaas dhammaanteed madluuluhaa axaadiistaas waxa ay ku tusinee madluuluhaa marka kulluhaada iska beddel wa kulluhaa dhammaanteed madluuluhaa axaadiistaas waxay ku tusinee muttafiqun waa iswaafaqsan yahay ow mutaqaaribun ama iswaafaqsanaan buu ka og dhow yahay wuxuu isku waafaqsan yahay calaa anna man addaa qofkii guta maa farada allaahu calayhi wixii ilaahay uu ku waajibiyey bixasabi alfuruudi almushtaraka furuudda mushtarakada ah hadba sida ay tahay walfuruud lmukhtasa iyo furuudda mukhtaska ah noocay doonta ha ahaatee wuxuu leeyahay madluul haadihi alaxaadiid waxay isku waafaqsan tahay qofkii guta waxaa ilaahay dushiisa uu ku waajib yeelay waxaa ilaahay uu korkiisa ku waajib yeelay ama ha noqdeen furuudulkifaaya ama furuudul acyaan ha noqdeen faradkaa u qeybsama labadaas farad mukhtas ah oo qof kasta laga rabo iyo farad mushtarak ah oo bulshadii meel degan si guud ugu dhaca ah qeyb ayaga ka mid ah haddii ay sameeyaanna faradkaas ummadda inteeda kale uu ka dhaca waa alfuruud almushtaraka ama alfuruud alkifaayiya waajibaadkaas qofkii guta bil asbaabi asbaabtiina lagu fard yeelay allatii asbaabtaasoo man wujidat fiihi qofkii asaga dhexdiisa asbaabtaas laga helo wajabat calayhi furuuddaasi ay ku waajibee furuudda ilaahay uu waajib yeelay ama furuudul cayn ha noqoto ama furuudulkifaaya asbaab bay ku waajibtaa asbaabtaas qofkii laga helana inuu la yimaadaa la rabaa furuudul cayn waxaa ka mid ah salaadda asbaabayna ku waajibtaa salaada maqrib waxay ku waajibe oo sabab u ah waajibitaankeeda quruubu shamsi qoraxda inay dhacdo waa sababun liwujuubi salaati lmaqrib salaada duhur sababta ay ku waajibe waa duluuku shamsi ow zawaaluhaa haddii qoraxdu ay juusho oo dhexbartanka ay ka dhaqaaqdo xagga qorax udhacana ay u dhaqaaqdo sababtii salaada duhur ay ku waajibi laheyd waa la helay furuudulkifaayahana waa sidoo kale waxaa ka mid ah alsalaatu cala almeyit qof muslima haddii uu dhinto afarta shay ee u waajibaya mid ka mida ah waa alsalaatu calayhi waana fardu kifaaya dadka muslimiinta qeyb ka mida inay u istaagaana laga rabaa sababta keenayna waa qof muslima inuu dhinto sababtaas marka haddii la helo salaaddii janaasada waa waajibe bixasabi alfuruud almushtaraka furuuddaasi furuudda dadka ka wada dhexayda ha ahaato walfuruud almukhtasa midda khaaska lagaaga rabo ha ahaatee bil asbaabina lagu farad yeelay allatii asbaabtaasoo man wujidat fiihi qofkii asbaabta isaga dhexdiisa laga helo wajabat caleyhi ay ku waajibayday faman adda alfaraa'ida qofkii waajibaadkaas gutaa wajtanaba almuxaramaat waxaa ilaahay rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeenna ka fogaada istaxaqa dukhuula aljanna madluulkeedu wuxuu mutafiq ku yahay arrinkan oo ah inuu qofkaasi jannada gelaa wixii ilaahay uu ku waajibiyeyna hadduu la yimaado wixii allah iyo rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeenna ka fogaada waxay madluulu haadihi alaxaadiid mutafiq ku tahay inuu xaq u leeyahay oo ilaahay uu dushiisa xaq isaga dhigay qofkaas inuu jannada geliyo naartana uu ka badbaadiyo waman itasafa bi haada alwasfi tilmaanta aan soo sheegnay qofkii ku sifooba oo ah muxaramaadkiina inuu ka fogaado waajibaadkiina uu la yimaado faqad istaxaqa isma alislaami waliimaan qofkaas wuxuu mutaystay in la yidhaahdo waa muslim waana mu'min ismul islaamna waa mutaystay in lagu idlaaqo ismul iimaan in lagu idlaaqana waa mutaystay qofka haddii muxaramaadka wax uun ka mid a uu la yimaado ama waajibaadka wax ka mida uu ka tago qofkaas iimaankiisii nuqsaanaa gele nuqsaantaas iimaanka qofkaas ka gashay haddii uusan ka toobad keenin ee sidaas uu ka uu ku dhinto ilaahay hadduusan iska cafin qofkaas naaruu gelaa waa dadka cusaatu lmu'miniin oo nabiguu sheegay sala allahu calayhi wacala alihi wasalam maalinta qiyaama in naarta la geli doono kadibna laga soo saari doono waxay naarta ku gelayaan ama waa shay waajiba ah oo ay ka tageen ama waa shay muxaram ah oo ay la yimaadeen haddaba nuqsaantaas iimaanka qofka ka gashay nuqsaantaasoo ka timid ama waajib uu ka tegay ama muxaram uu sameeyey nuqsaantaasi waxay keenay qofkaas mu'min cala aliطlaaq inaan lagu magacaabin inaan la dhihin waa qof mu'min ah maxaa leeyahay waa muslim ama waxaa leeyahay waa mu'min naaqisuliimaan waa in intaa laysu raaciyo amaa in lagu idlaaqo mu'min oo sidaas loo daayo sax ma aha sababtuna waxay tahay qofka mu'minka ah waa qof allah iyo rasuulkiisu ay ammaaneen qofkan iimaankiisu naaqiska uu yahanna ma ammaanna allah iyo rasuulkiisa agtiisa kama ammaanna sidoo kale qofka mu'minka ah waa qofka ilaahay uu u ballan qaaday inuu jannada galo biduuni cadaab qofkaanna uma ballan qaadno inuu jannada galaa biduuni cadaab saas daraaddeed mu'min calal idlaaq maya waa in la yidhaahdo waa mu'min naaqishuliimaan ama waa in la yidhaahdo muslim marka tilmaantaas ma mudna xaqna uma laha faqad istaxaqa wuxuu xaq u yeeshay isma alislaami waliimaan wa saara wuxuuna noqday min almuttaqiin dadka ilaahay ka dhowrsada cadaabkiisa iyo caradiisa almuflixiin ee liibaanay waman salaka siraata almustaqiim wuxuuna ka mid yahay dadka waddadii toosneed maray wa yushbihu haadaa xadiiskan waxaa u eg wayuqaaribuhu oo ka ag dhow alxadiidu alkhaamis can sufyaan ibni cabdillaahi athaqafi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah qul lii fi lislaami islaamka dhexdiisa iigu dheh oo iigu sheeg qowlan hadal laa as'alu canhu qowlkaas aanan weydii doonin axadan qof bacdaka adiga kadibkaa waxaad ii sheegtaa kelimad islaamka ku saabsan oo qof aan adiga ahayn aanan su-aali doonin qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaah allah baan rumeeyey humma intaa kadibna istaqim toosnow qowlkaagaas ka dhabay qowlkaaga iyo camalkaagu ha iswaafaqsanaadeen qofka allaah rumaysan wixii uu diro waa inuu la yimaado wuxuu ka reebana waa inuu ka haro qofka naarta jiritaankeeda rumaysan waa inuu ka cararo jannada jiritaankeeda qofka rumaysanna waa inuu u shaqaysto rawaahu muslim fa haada arajulu ninkan dalaba min annabiyi sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam nabiga wuxuu ka codsaday kalaaman hadal jaamican lilkhayr khayrka oo dhan soo ururiya naafican oo waxtar leh muusilan saaxibahu qofka la yimaada kalaamkaasna gaarsiiya ila alfalaaxi liibaan fa amarahu nabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu ninkaas wuxuu faray biliimaani billaah allah inuu rumeeyo alladii iimaankaasoo yashmalu kulminaya gudihiisa uu ku jiro maa yajibu ictiqaaduhu qofka muslimka ah waxa waajibka ay ku tahay inuu ictiqaadiyo uu rumeeyo oo min caqaa'id aliimaan wa usuulihi iyo iimaanka usuushiisa iimaanku usuuluu leeyahay waana midii xadiidka jibriil nabigu sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam uu ku sheegay wamaa yatbacu dalika iyo wixii soo raaca maxaa soo raaca min acmaali alquluub qalbiyadu acmaasha ay sameeyaan waalinqiyaadu hoggaansamid waalistislaamu lilaah allaah in la isu dhiibo baatinan wa daahiran ilaah in la isu dhiibo xagga qalbigana la isaga dhiibo waa baatinkii daahiranna la isu dhiibo oo lala yimaado waajibaadkiisii muxaramaadkiisiina laga fogaado uma adawaamu calaa daalika intaas ka bacdi qofku markuu la yimaadona waa inuu arrinkaas daa'imo ilaa yaqiintu ay uga timaado oo uu ka dhinto waalistiqaamatu calayhi arrinkaas waa inuu ku toosnaado ila almamaati ilaa geerida laga gaaro wa huwa xadiidkuna nadiiru qowlihi tacaalaa wuxuu u dhigmaa qowlkii ilaahay uu yidhi ayuu ka agdhow yahay ina aladiina qaaluu rabbuna allah humma istaqaamuu kuwa yidhi rabbigeen waa allah asagaana abuuray asagaanana maamula humma istaqaamuu kadibna toosnaadeen oo qowlkaas camal ahaan uga dhabeeyeen tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ayaa iyaga kusoo daadegta qaa'iliina ayagoo dhaha malaa'igtu anlaa takhaafuu ha cabsanina walaa taxsanuu ha welwelina wa abshiruu biljannati ku bishaaraysta jannadii allatii jannadaasoo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo ballan qaaday jannadii laydinka ballan qaadayna ku bishaaraysta farataba cala aliimaani waalistiqaama allah wuxuu ka ratibay iimaanka iyo istiqaamada qofka iimaanka iyo istiqaamada laga helo wuxuu ka ratibay yacni waxaa ka dhalana iimaanka iyo istiqaamada assalaamata min jamiici shuruur shar oo dhan qofka inuu ka badbaado wa xusuul aljanna iyo janno helitaankeed wa jamiica almaxaabi iyo wax kasta oo uu jecel yahay waqad dallat nusuusu lkitaabi wasunna kitaabka nusuustiisa adiladiisa iyo sunnada adiladeeda faraha badan waxay tusiyeen calaa ana aliimaana iimaanku yashmalu inuu shamlinaa oo iimaanka gudihiisa ay ku jirto maa fi lquluubi quluubta dhexdeeda waxa ahaaday min alcaqaa'idi saxiixa oo caqaa'idda saxiixa ah waxaa kaloo uu shamlinaa wa acmaali lquluub quluubta acmaasheeda min alraqbati fi lkhayr qofka khayrka ah inuu jecel yahay warahbati min ashari sharta inuu ka cabsanaa wa iraadati alkhayri khayrka inuu rabo wa karaahati shari sharta inuu necab yahay wa acmaali aljawaarix sidoo kalena wuxuu shamlinaa acmaalu ljawaarix iimaan marka la yidhaahdo sharcan waxaa ku jira qowl iyo camal aliimaanu qowlun wa camal qowlka waxaa iskula jira qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan camalkana waxaa iskula jira camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix qowlu lqalbi haddaba muxuu yahay rumaynta qofku uu rumayna allaah jiritaankiisa iyo rususha uu soo diray inay rusushiisii ay yihiin oo asaga erge ay ka yihiin iyo maalinta qiyaamo jiritaankeeda iyo ambiyadiisii iyo rusushiisii xagga malaa'igta jiritaankooda qiritaanka qofka uu qiraa iyo rumaynta uu rumaynaa waxaa la yidhahdaa qowlulqalbi qowlulqalbi haddii lasoo gaabiyo waa tasdiiqa rumaynta qofku uu rumaynaa allah iyo wixii ilaahay uu amro in la rumeeyo haadaa huwa qowlulqalbi waxaa kale oo qowlka ku jira qowlullisaan lisaan qowlu lisaanna waxaa soo hosgela shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa qiraa'at اlqur'an wاldikru wاltasbiixu walamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar wama ilaa dalika kuwaasna waa qowlu lisaan qowlka marka labadaasa iskula jira oo ah tasdiiqii oo culimmadu ay u bixiyeen qowlu lqalbi iyo kuwan kale oo qowlu lisaan ah camalkana waxaa iskula jira camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix qalbigu shaquu qabtaa shaqada qalbiguna way ka muhiimsan tahay shaqada xubnaha kale ee jidhku ay qabtaan marka waa xubin muhiim ah qalbigu nabiguna sala allahu alayhi wacala alihi wasalam xadiidkii nucmaan ibnu bashiir waa tii uu lahaa alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu acmaalu lquluub maxaa ka mid ah jacaylka allah iyo rusushiisa la jecel yahay waa shaqo qalbigu uu qabto xaggee wax laga jeclaadaa qalbiga nacaybka qofku uu nacab yahay sharta iyo ahalkeeda xaggee wax laga nacaa qalbiga acmaalu lquluub waxaa kaloo ka mid a ikhlaaska xaggee ikhlaaska laga helaa xaggee ka dhaca waa shaqo qalbigu uu qabto waltawakulu cala allah waa shaqo qalbigu uu qabto acmaashaas waa acmaalu اlquluub acmaalu ljawaarix waa ku jirtaa sidoo kale camalka shaqada xubnaha laga qabto daahirka ah sida salaadii iyo xajkii iyo socodkii qofku meelaha fiican uu soconaayay iyo wixii la mid ah iimaanka marka waxaa iskula jira qowlkii iyo camalkii qowlkii oo labadaa u qeybsan iyo camalkii oo isna labadaa u qeybsan haddaba waxaa kala duwan tasdiiqa oo qowlulqalbi la yidhaahdo iyo camalulqalbi labadoodu waa kala duwan yihiin rumaynta qofku uu rumayno allah iyo rasuulkiisa iyo jacaylka uu jecel yahay labadoodu waa kala duwan yihiin midna waa qowl midna waa camal yaa asalsan haddaba labadooda tasdiiqa asalsan ama si kale haddaan u dhigno qowlulqalbi ayaa asal ah shay aadan rumaysnayn inuu jiro ma jeclaan kartid waa inaad rumaysan tahay jiritaankiisa iyo xaqnimadiisa markaas kadib aad jeclaan kartaa marka tasdiiqulqalbi waa aslul usuul isagaa asal u ah haddii kaas la waayana wixii kale oo ka ritmi lahaa oo dhan waa la weynaa dhammaantood marka waa in la kala saaro qowlu lqalbi iyo camalu lqalbi way kala duwan yihiin labadooda intaas oo dhan marka waa iskula jiraan iimaanka calaa ana aliimaana yashmalu iimaanku wuxuu shamliyaa maa fi lquluubi min alcaqaa'idi asaxiixa wixii qalbiga dhexdiisa ahaaday oo caqiide saxiixa ah waa qowlu lqalbi wa acmaali aljawaarix sidoo kale wuxuu shamlinaa yashmalu sidoo kale wuxuu shamlinaa waa acmaal alquluub waa camalu lqalbi maxaa ka mid a ah? min alraqbati fi lkhayr jacaylka qofku uu jecel yahay khayrka warahbati min ashari waa camalu lqalbi wa iraadati alkhayr waa camal qalbi wa karaahati shar waa camal qalbi sidoo kale wuxuu shamlinaa acmaal aljawaarix walaa yatimu daalika iimaanka oo intaas shamlinaaya ma taab noqdo ilaa bithabaati calayhi in lagu dul sugnaado maahane iimaanka aan soo sheegnay qofka hadduu la yimaado ee marka ay soo dhowdahay ajashiisii ka hor uu ka inxiraafo ee waxaas oo dhan uu ka xuub siibto maxay u taraayaan waxba u tari maayaan waxay wax taraayeen qofka hadduu ku sugnaado ilaa uu ka geeriyoodo oo ajashiisii ay u imaato waana meesha culimmadu ay yidhaahdaan al acmaalu bilkhawaatiim acmaashu waxay ku xidhan tahay qofka khaatimadiisa haddaba qofku marka waa inuu ku dadaalo acmaashaas inuu khaalisan lilaahi uu u sameeyo si ilaahay uu sugo marka ajashiisu ay soo dhowdahay ilaahay ma hoojin doono haddii acmaashaas u isaga dartii uu u sameeyey haddii laakiin riyaa iyo sumcay wax lamida ay ku jiraan qofkaas wuxuu halis ugu jiraa hadhowdii ajashiisu marka ay soo dhowaato inuu waxaas oo dhan uu ka inxiraafo oo bannaanka uu ka maro walciyaadu billaah alxadiidu saadis xadiidka lixaad can cabdillaahi bni camrin radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah sala allahu alayhi wacala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ah man salima almuslimuun waa qofkii muslimiintu ay ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa waalmuhaajiru qofka hijroodana oo muhaajirka la yidhaahdo man hajara waa qofkii ka hijroodo ka dheeraada maa naha allaahu canhu wixii allaah uu reebay muttafaqun calayh wazaada tirmidiyu wannasaa'i i tirmidi iyo nasaa intaa waxay ku dareen inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waalmu'minu qofka mu'minka ah man aminahu nnaasu waa qofkii dadku ay ka nabad galaan calaa dimaa'ihim dhiigagoodana ay uga nabad galaan iyo wa amwaalihim xoolahooda qofka mu'minka ahna waa qofkii dadka muslimiinta ah naftooda iyo xoolahooda aysan kala baqin oo aysan isdhihin amuu ku dilaa ama amuu xoolaha kaa qaataa wa zaada albayhaqiyu bayhaqi wuxuu ku daray intaas inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam walmujaahidu qofka mujaahidka ah man jaahada nafsahu waa qofkii naftiisa ku jihaada fii taacati illahi taacada ilaahay kula jihaada oo taacada ilaahay ku qasba dakara nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam fii hada alxadiid wuxuu ku sheegay kamaala haadihi alasmaa'i aljaliila asmaadan afarta ah kamaalnimadooda asmaadan waaweyn ee afarta ah waxa ay kaamil ku noqon karaan allatii asmaadaasoo rataba allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu ay ka ratibeen calayha ayada sacaadata addunyaa waalaakhira liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakhiro oo qofkii afartaas laga helo loo ballan qaaday adduunka iyo aakhiro liibaantooda wa hiya waxay tahay asmaadaas alislaam waaliimaan waalhijra waaljihaad wa dakara nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam xuduudahaa xuduudeeda qeexitaankeeda tacriifkeeda xuduud waa jamcu xaddin waxaana laga wadaa attacriif nabigu qeexitaankoodii wuu sheegay bikalaamin buu ku sheegay jaamicin oo wax kulminaaya shaamilin oo waxa oo dhan ay soo hosgelayaan wa ana almuslima nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam qofka muslimka ah man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inuu yahay qofka muslimiintu ay ka nabad galaan gacantiisa iyo afkiisa wadalika arrinkaasna wuxuu ku dhacay anna alislaama alxaqiiqiya islaamka dhabta ah huwa alistislaamu lilaah waa in ilaahay la isu dhiibo wa takmiilu cubuudiyatihi addoonnimadiisana waa in la dhammaystiro addoonnimada qofku uu allaah addoonka u yahana ayadoo kaamila waa inuu la yimaado addoonnimadaadana waa inaad dhammaystirto waalqiyaamu bixuquuqihi allah xuquuqdiisana waa inuu u istaago wa xuquuqi lmuslimiin iyo dadka muslimiinta ah xuquuqdooda walaa yatimu lislaamu islaamkuna ma dhammaystirmaayo xataa yuxiba lilmuslimiin ilaa qofku uu la jeclaado muslimiinta maa yuxibu linafsihi waxa naftiisa uu la jecel yahay islaamkiisi kaamil ma aha walaa yataxaqaqu daalika arrinkaasna dhab ma noqonaayo arrinkee inaad muslimiinta la jeclaato waxa naftaada aada la jeceshahay dhab ma aha ilaa bisalaamatihim ilaa ay adiga ka nabad min shari lisaanihi wa shari yadihi arrinkaas xaqiiq noqon maayo ilaa dadka muslimiinta ah gacantiisa iyo afkiisa shartooda ay ka nabadgalaan galaan fa ina haadaa kan aslu hada alfardi aladii calayhi lilmuslimiin fa ina haadaa midkan oo ah inay muslimiintu sharta gacantiisa iyo sharta afkiisa ka nabadgalaan oo ka badbaadaan aslu hada alfardi faradkan oo islaamka ah waa asalkiisii alladii kaasoo faradkaasoo calayhi asaga korkiisa ahaaday lilmuslimiina muslimiintuna ay ku leeyihiin wuxuu ula jeedaa muslimiintu inay ka badbaadaan waa faradka iyo xaqa muslimiintu asaga korkiisa ay ku leeyihiin waajibka asaga lagu leeyahay oo muslimiintu ay ku leeyihiin faman lam yuslim ilmuslimuun qofkii muslimiintu aysan ka badbaadin min lisaanihi carabkiisa ow yadihi ama gacantiisa aysan ka badbaadin kayfa yakuunu qaa'iman bilfardi aladii calayhi liikhwaanihi lmuslimiin see u gudan karaa faradkii walaalihiis muslimiinta asaga ay ku lahaayeen fa salaamatuhum muslimiintu inay badbaadaan min sharihi alqowliyi waalficli shartiisa carabta ah iyo shartiisa gacanta ah nabadgelida ay ka nabadgelayaan cunwaanun calaa kamaali islaamihi wuxuu cinwaan u yahay islaamkiisa inuu kaamil yahay saas daraaddeed nabigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi haddii intaas laga helo waa cunwaan tusinaya islaamnimadiisi inay kaamil tahay haddii aan la helinna waa nuqsaan tusinaysa islaamnimadiisi inay naaqis tahay sababtoo ah islaamnimadu waxay kaamil ku noqonaya muslimiinta waxa aad naftaada la jeceshahay inaad ayagana la jeceshahay taasna ma dhici karto ilaa ay kaa nabad galaan oo kaa badbaadaan wa fasara almuumina muuminka nabigu wuxuu ku fasiray biannahu inuu isagu yahay alladii midka ya'manuhu nnaasu dadku ay nabad galaan calaa dimaa'ihim dhiigagooda iyo wa amwaalihim xoolahooda waa qofka dadka muslimiinta ah naftooda iyo xoolahooda aysan kala kala biqin oo aysan kala cabsan fa ina aliimaana iimaanka idaa daara hadduu wareego filqalbi qalbiga dhexdiisa wamtala'a bihi uu ka buuxsamo awjaba lisaaxibihi qofka mu'minka ah ee iimaanka ku sifaysan wuxuu u keenaa alqiyaama bixuquuqi aliimaan qofku inuu u istaago xuquuqda iimaanku uu leeyahay allatii min ahamihaa xuquuqdaas iimaanku uu leeyahay oo ay ugu muhiimsan tahay ricaayatu alamaanaat inuu ilaaliyo wixii ammaanooyin ah waasidqi fi lmucaamalaat iyo dhaqanka asaga iyo dadka dhex maraa inuu run ka sheego mucaamalaadka inuu run ka sheego kaalbayci waashiraa'i waalijaara wamaa ilaa dalika waalwarac iyo inuu ka dhowrsado can dulmi nnaasi dadka inuu gardaraysto fii dimaa'ihim dhiiggoodana uu ku gardaraysto oo gardarro uu ku daadiyo wa amwaalihim iyo xoolahooda xaqdarro inuu ku qaato waman kaana kadalika qofkii sidaas noqda carafa annaasu haadaa minhu dadku arrinkaas waa ku baranayaan oo waxaa lagu baranaa inuu yahay nin ammaanooyinka ilaaliya mucaamalaadkana run ka sheega dadkana aan dulmin wa aaminuuhu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim markaasna way u nabad galaan oo welwel iyo cabsi kama qabaan inuu dhiiggooda xaqdarro ku daadiyo xoolahoodana xaqdarro uu ku qaato wa wathiquu bihi wayna ku kalsoonaadaan limaa yaclamuuna minhu waxayna saas u yeelayaan inta asaga ay ka garanayaan oo min muraacaati alamaanaat oo ah inuu ammaanooyinka ilaaliyo fa ina ricaayata alamaana min akhasi waajibaati aliimaan ammaanada ilaalinteeda iyo xifdinteeda iyo dhowriddeedu waajibaadka iyo xuquuqda iimaanka waa kuwa ugu khaasan yacni ugu muhiimsan kamaa qaala annabiyu sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam sida nebigu uu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah qofka ammaano aan lahayn qofkaas iimaan ma laha oo macnaheedu uu yahay iimaankiisu waa naaqis waxa iimaankiisa loo anfiyana waa inuu shay waajiba uu ka tegay ama waa inuu shay muxarama uu la yimid ricaayat lamaanaat meeshaas waxaa laga fahmaa inay waajib tahay haddaysan waajib ahaan lahayna nebigu qofkan iimaankiisa ma anfiyeen ilaan anfinta iimaanka laga anfinaa ama diididda iimaanka loo diidaa waa inuu ama shay waajib ah uu ka tegay ama inuu shay muxarama sameeyo laakiin mustaxab qof ka tegay iimaankiisa lama anfiyo makruuh qof sameeyana iimaankiisa lama anfiyo haddii la yidhi iimaan ma laha meeshaas waxaa laga fahmaa ricaayat lamaana inay waajib tahay haddii uu dhinto asagoo aan ka toobadkeenina loo cadaabi karo haddii ilaahay uusan iska cafin wa fasara nabigu wuxuu fasiray sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam alhijrata hijradii ayuu fasiray allatii hijradaasoo hiya iyadu fardu caynin calaa kulli muslim hijradaas oo fardu cayn ku ah qof kastoo muslim ah nabigu wuxuu ku fasiray biannahaa hijratu dunuub walmacaasi inay tahay qofku inuu ka dheeraado dunuubta iyo macaasida wa haada alfardu waajibkaas oo ah inuu dunuubta iyo macaasida ka dheeraado laa yasqudu can kulli mukallafin fii kulli xaalin min axwaalihi qof kasta oo mukallaf ah waa waajib saaran oo aan ka dhacaynin xaalad kasta oo xaaladihiisa ah markasta kasta waajibku saaran waxaa ah dunuubta macaasida inaad ka dheeraato oo loola jeedo inaad ka hijrooto saas daraaddeed hijradu waa fardu cayn fa ina allaha xarama calaa cibaadihi allah addoomihiisa wuxuu ka xarimay intihaaka almuxaramaat waxyaabaha xaaraanta ah inay u dhaadhacaan oo la yimaadaan waliqdaamu cala almacaasi iyo macaasida inay ku indha adeegaan oo ay sameeyaan walhijratu alkhaasa hijrada khaaska ah allatii hiya alintiqaalu taasoo ah qofku inuu ka guuro min baladi alkufri aw albidac magaalo gaalnimo iyo magaalo bidca inuu ka guuro ilaa baladi alislaami wa sunna una guuro beledka islaamka iyo beledka sunnada juz-un min haadihi alhijra hijradaas aan soo sheegnay waa qeyb ka mid ah middaas ah caamsan middaanna waa khaas walaysat waajibatan calaa kulli axad hijrada noocaas ahna qof kasta waajib kuma aha wa innamaa tajibu biwujuudi asbaabiha almacruufa waxay ku waajibtaa asbaabteeda la yaqaano haddii la helo sida waajibaadka kaleba asbaab ay u leeyihiin oo haddii asbaabtaas la helona ay waajibahayaan asbaabtaas oo ay ka mid tahay qofka diinkiisii iyo cibaadadiisii inuu u madax banaanaa waayo wa fasara nebigu wuxuu ku fasiray almujaahida biannahu inuu yahay aladii qofka jaahada nafsahu naftiisa la jihaaday calaa taacati illaahi kula jihaaday fa ina annafsa nafta qofka insaanka ah nafsadiisa mayaalatun waa tii u leexasho badan ila alkasali wahsiga iyo caajiska mayaalatun waa tii u leexnaan badan u leexasho badan ila alkasali wehsasho can ilkhayraati khayraadka laga wehsado ammaaratun bisuu'i waa midii farid badan qofka xumaanta sariicatu ta'ahuri cinda almasaa'ib markii masaa'ib ay dhacdana masaa'ibtaas waa midii ku saamoobid badan si dhaqsa ay ugu saamoobe masaa'ibtaas waa saameynaayaan waa gilgilaayaan waa ruxaayaan wa taxtaaju marka waxay u baahan tahay nafsadii ilaa sabrin wa jihaadin naftii waxay u baahan tahay in la sabarsiiyo iyo in lala jihaado ayada nafsad ahaanteedii oo shaksigu uu la jihaado fii ilzaamiha uuna kula jihaado inuu ayada ku qasbo oo sanka uu ka geliyo daacat allaahi daacada ilaahay waa inuusan qofka dhihin aniga waa caajisanahay waa daalanahay waa inuusan dhihin waa inuu faradka ilaahay iyo waajibaadkiisa nafta ku qasbo wa habaatiha calayh sidoo kalena waa inuu ku qasbo waajibaadkaas iyo daacadaas la imaanshaheeda cala dawaam inay ku sugnaato wa mujaahadatiha can macaasi illaah sidoo kalena waxay u baahan tahay in lagu ilzaamiyo in lagula jihaado dheh sidoo kale waxay u baahan tahay in lagula jihaado can macaasi illaah macaasida ilaahay ka reebitaankeeday lagula jihaado wa radcihaa iyo in laga reebo canhaa macaasidaas wa jihaadihaa sidoo kalena lagula jihaado cala asabri sabar lagula jihaado cinda almasaa'ib masaa'ib markay dhacdo saddexdaas jihaaday marka u baahan tahay aljihaad calaa taacati illaah wاljihaad can macaasi اllaah wاljihaad calى الصbr cinda اlmasaacib wa hadihi hiy طaacaat طaacaadkuna waaba intaasba imtihaalu اlma'muur wixii waajib ah oo qofku uu fartoomo waijtinaabu اlmaxduur wixii la xaaraantinimay oo uu ka fogaado wاsabru calى اlmaqduur wixii ilaahay uu qadarana qofku uu ku sabro oo masaa'ib ah falmujaahidu xaqiiqatan qofka mujaahidka dhab ahaantii man jaahadahaa ee jaahada nafsahu qofkii nafta kula jihaada calaa haadihi alumuur arrimahan saddexdaa oo aan soo sheegnay litaquuma biwaajibihaa si naftu waajibkeedii ay u gudato wa wadiifatihaa iyo shaqadeedii wa min ashrafi hada annowci wa ajalihi jihaadka anwaacdiisa nooca ugu sharafta badan oo uguna weyn mujaahadatuha nafta waa in lagula jihaado calaa qitaali alacdaa cadowga ilaahay la dirirkiisa wa mujaahadatihim ayaga in lagula jihaado bilqowli waalficli qowl iyo ficil labadaba fa ina aljihaada fii sabiili illah waddada ilaahay oo lagu jihaado dirwatu dirwatu sanaami ddiin diinka kuruskiisa meesha ugu sarraysa waaye dirwadu waa acla shay sanaamna waa kuruska kuruska meesha ugu sarraysa waxaa ah aljihaadu fii sabiili illaah sida xadiisku nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam ku sugnaatay fa haada alxadiidu xadiidkan man qaama bimaa dalla calayhi waxa uu tusiyey qofkii la yimaada oo ku dhaqma faqad qaama biddiini kullihi diinkii oo dhan ayuu ku dhaqmay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofkii muslimiintu ay ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa wa aaminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim dadkuna ay ka nabadgalaan nafsadoodana ay uga nabadgalaan dhiigagoodana asaga ay aamin uga noqdaan oo ay ka badbaadaan wa hajara maa naha allaahu canhu allah wuxuu reebayna ka hijrooda ka fogaada wa jaahada nafsahu naftiisa kula jihaada calaa taacati illaah fainahu qofkaas lam yubqi min alkhayri addiini waaddunyawi aldaahiri waalbaatini shay-an ilaa facalahu qofkaas ma uusan soo reebin khayr adduunyo iyo khayr diin khayr daahir ah iyo khayr baatin ah waxba sooma uusan reebin ilaa hadduu jiraba qofkaasi wuu sameeyey khayrka noocaas ah walaa min ashari shartana ma uusan reebin shay-an shay wax sooma reebin ilaa hadduu jiraba tarakahu waa ka dhaqaaqo waa ka tegey wallaahu almuwafiqu waxdahu allah keligiis ayaa xaqa waafajintiisa iskale wallaahu aclam halkaa maanta iska joogo